bismi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamadi wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu waa xalqadeennii saddexiyo tobnaad ee su-aalihii facebooka oon maantana ku soo qaadan doono dhowr iyo toban su-aalood oo kala duwan su-aasha ugu horeysaay waa su-aal dheer laakiin nuxurkeedu wuxuu yahay gunaanadkeedu hay-aduu qofkani la shaqeeya isagu shaqaalo hoose weeye dadka hay-adda u shaqeeya ee soo qaatay qandaraaska maaha hay-addaasi waxay qortaa caruurta aan aabbiyi hooyo lahayn ama hadday leeyihiin aan la joogin soo qora ayaa lagu yidhi kadib waxay soo qoraan caruur abbood iyo hooyadood la joogaan ama midkood oo laga dhigayo inaan aabbiyi hooyo lahayn ama aanay la joogin iyadoo sabab looga dhigayo waa dad iska dan yara arrintaas ma bannaan tahay beentaa la sheegaya musuq maasuqaas jawaabtu waa maya xoolaha dadka bixinaya ee iska leh ama shaqsi ha noqdo ama shirkad ha noqdaan ama hay-ad ha noqoto ama dowlad ha noqote cidday ugu talagaleen ayaa mudan in la siiyo qofkii shaqo loo dirsado ee la yidhaahda tilmaantaa iyo shuruuddaa leh soo qorna waxaa waajibku oo wuxuu ku qaadanaya xalaal ugu noqonayaa in wixii loo diray uu ilaaliyooo soo qoro wixii uu ka helo haddaba intii laga been sheego oo carruur aan agoon hayn agoon weeye la yidhaahdo kuwa aabbiyo hooyeleh midna ma laha la yidhaahdo kuwa la jooga lama joogaan la yidhaahdaay wixii lagu qaata waa xaraam ama carruur iyo qoyskooda ha ku qaataan ama cid qandaraas soo qaadatay ha ku qaadato ama qof shaqaalo ka hooseeya ha ku qaato shaqadaasi waa xaraam in waxaa la sameeyo musuq maasuqa iyo beentaa laga shaqeeyo in wax lagu helana waa xaraam dadku ilaahay ha ka baqaan risiqa xalaashaa qof walba dhiman ma jira isagoon risiq ilaahay qoray cunine yaan soomaalida waxay tiri waa baahan tahay bakhtiga looma cuno hamigan dalabka adduunyada iyo raadinta risiqaasi inaan xaaraan ina gelin khayr allah idin siiyo sayidka labaad wuxuu leeyahay qofka u taga dadka wax sheegsheega ee faaliya iyo kuwa kitaabada roga waa isla faalkii qaybo ka mid a qofkaasi xukunkiisu muxuu yahay qofkaasi waxa uu sameeyey waxyaaba nabigeenu alai slam kufri ku magacaabay wey laba labadaba tegitaanka hadduu iska tegitaan yahay uu iska ogaanayana wuxuu noqonayaa lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman afartan maalmood salaad laga aqbali maayo haddii uba rumaysto oo siday u rumeeyeen u rumeeyana nabig alay slam wuxuu yihi faqad kafara bima unzila calaa muxamed wixii nabi maxamed lagu soo dejiyey sal alay wasalam qof ku kufriyey weeye arrintaas waxay tilmaamaysaa inay xaaraam tahay oo aanay bannaanayn in dadkaa loo tago wax sheegaya cilmul qeybka sheeganaya ama shayaadiinta la shaqaysanaya taasi waa xukunka guud qof gaarihii markii uu u tago waxay u baahan tahay shuruuddii uu xukunka ku qaadan lahaa wax cudurdaara ma leeyahay mise ma laha xaalad gaaroo mucayanka iyo qofka gaarka loo xukumay leedahay laakiin xukunka waxa uu sameeyey ee guudi sidaa wey su-aasha saddexaad qofku wuxuuna soo weydiinayaa waa qof dumara waxay leedahay uur laba biloodaan leeahay dhiig baana iga imanaya dhakhaatiir baan u tegay ilmo soo dilmayna maaha dhiig caada ana maaha maxaan ka sameeyaa salaadihii dhiiggaa iga imanaya dhiiggaas wuxuu noqonayaa dhiig damu fasaadin ama dhamu damu listixaada dhiig furan buu noqonayaa xukunkiisu xukunkiisuna waa najaaso weysadana wuu jabiyaa jirka meyo dharka meel meel kasta uu gaarana in laga dhaqa weeye markii salaad la tukanayo weysadana in la weysaysta wey haddii uu gabadha ku badan yahay duurka iyo casarkana way isku dhoweyn kartaa oo duurka aakhirka intay dib u dhigto bay wakhtiyada daqiiqadaha ugu dambeeya intay u weysaysatay duurka tukan si marka ay tukatay casarku soo galayba ay casarkiina u raaciso maqribkii cishahana sidaasoo kale yeeli subaxana gaar buu noqonayaa saana way samayn kartaa laakiin salaad kastayd ama labahaysuraa isugu dhoweyso ama mid mid u tukatee waqtiga la gaaro waa layska taahirin daahirin waana la weyse qaadan salaadana way tukan soonkeedana way soomi haddii uu soon sunno ay soomayso ama qadaa ama uu ramadaanba kusoo beegmo oo ay soomi karto sahiilka afraad waa qof dukaan ka shaqeeya wuxuu leeyahy alaab baa lai dhibayoo iibi baa laygu yidhi qadar go-an iyo qiimo go-anna waa la ii sheegoo intaa ku gad baa la iigu yidhi intii ka badan baan ku gaday qofkii alaabta lahaana ma oga oo uma sheegin lacagtaasi iyo waxaasi xaaraan miyay igu tahay buu leeyahy mas'aladaasi laba xaaladood xalaal bay u tahay qofkaasi inuu waxaa dheeraadkaa qaato wixii ka baxsanna xalaalu maaha xaladda koowaad haddii layidhi qiimaha ku gad wixii ka badaneed ku heshana adaa iska leh annagu intaasaan rabnaa haddii sidaa cad loogu sheegay iyo oggolaanshaha hore uu ka haysto oo si cad loogu sheegay intii ka dheeraada isku gada isagaa iska leh idan horuuna haystaa wixii intaa ka badan inuu qaato haddii aan la dhihin afka laga dhihin xaaladda labaad weeye laakiin suuqa dhaqanka ka jirae curfiga uu sidaa yahay oo sidaa lagu wada macaamilo oy ka dhigan tahay dadkii hantidii iyo dukaanmiyo badeecadda lahaa inay og yihiin intaa kula xisaabtamayaan wixii ka badanna ay caadi tahay ee lagu helo qofkaa haya inuu qaatana iyadana waa u bannaantaho almacruufu curfan kal mashruuti shartan bay noqonaysaa wixii aan labada ahayn badeecaddan milkigeeda qofkii lahaa ayaa iska leh wixii lagu gado qasabna ma aha beeca sixiddiisa inuu og yahay marba hadduu ku wakiishay wakiilku wuxuu wakiil wa yahay qofka uu matalayo wixii dantiisa iyo wanaag maslaxad ugu jirta inuu ka shaqeeyo in qiimihii ka badan lagu gadana inta dan iyo maslaxa ugu jirta marka qofkii xoolahan lahaa ee lacagta inta kale lehaabaa intan dheeraadkaana iska leh haddii haddiina labadaa xaalee hore midna aanay ahayn su-aasha shanaadi qofkii la soo weydiiyey wuxuu leeyahay gabarhan nahay baa meel telefoon dukaan deyn kaga qaadatay mudda inay ku bixiso ahayd way ka guurtay waddankii muddadii waa la dhaafay lacagtii way badatay ribo badan baa fuushay maadaama ay wakhtiga ku ballamayn ku bixin weyday hadda arrinta inaan xallinnoon bixinaan rabnaa lacagtaa ribada ma nalagu leeyahay jawaabtu waa maya sharciga diin ahaan laydinkuma laha qadarka ribadaa bixinteeda qadarka asalkii deynta ahaana waa xaq bini aadam ay waajib tahay ama joog waddanka ama ka guure inaad iska bixiso taasi waa inta xaq lagugu leeyahay wixii ka soo haray waxaa weeye haddii aad bixin weydo inaad horta heshiiska noocaasa la gala khalad bay ahayd laakiin haddana way dhacdaa iyadoon heshiiska la gelin oo ribaan bixinba la dhihin inay iska badata lacagtii koronto iyo biyo la bixin waayeybaaba iska dallacanta haddii uu qofku diidi karo awood u leeyahay ha iska diido hadduusan awoodi karin oo dhibka weyn ka soo gaarayana ha iska bixiyo dembiga cidda qaadanaysa iskale markaasoo kale baabu daruuraat iyo ikraaha waxa macnawiga ah iyo waxa lamidkay gelaysaa marka wuu iska bixin karaa haddii dhibka weyn ka soo gaarayo oo awoodiyo itaal uu ku diida uunan lahayn saylka lexaad wuxuu leeyahay dukaan baan leeyahay laakiin badeecadda ii taalla oo dhan waa dayn magac ahaan baan u leeyahay badeecadda ii taallana waa dayn marka dee intaasoo sanana waan hayaaye sakada saan uga bixiyaa xoolaha badeecadda lagu ganacsanayo markay ganacsiga bilowgiisii sanad ka soo wareego ayaa la xisaabiyaa waxaa la xisaabiyey saddex baa la ysku daraa wixii aad badeecad beeca aada hayso wixii lacag kaasha aada haysa ama akownkaa kugu jiro ama jaabkaa ku jiro ama maqalkaa kugu jiro deynta aada rajada ka qabto inaad helayso saddexdaasaa la ysku daraa inta ay noqoto waxaa laga gooyaa wixii deyna ee lagugu leeyahay baaqiga soo haray haddii uu sako gaaray boqolkiiba laba iyo barh baa laga bixiyaa hadduunan sako gaarinna dee waxba laguma laha sanad walba saasaa loo xisaabiyaa qadarka deynta eh, eh, ku aadani sako laguma laha sahiilka toddobaad wuxuu leeyahay waxaa jira nin ragga wax ka dayda dad badanoo wax ku sameeyena waan haynaa qofkaa xukunkiisu muxuu yahay xukumkan xukumku waa masalada waa xukmu liwaad nabigaana waxaa ka sugan sal alay wasalam markii turuqda laysu geeyo man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luutin faqtuluu lfaacil walmafcuula bih kan samaynaya iyo kii raalli ku noqda in lagu sameeyaba dil weeye xukunkooda asaxu lqowleyn marka waxaa weeye inuu xukunkiisu dil yahay ama horey ha u soo guursado ama yaanu soo guursanin inkastoo asxaabta iyada shaaficiyadu ay qabaan in xukmu zinaa la siiyo oo la eego ma qof hore u guursadayba mise maaha laakiin daahirka axaadiidta cumuumkeeda zinada kala qaaday kuwa liwaadkuse ma kala qaadin qofka xukunkiisu xukun ahaan waa dil laakiin dee waxaa xukunka waa inuu joogo meel ciddii fulinaysay iyo jihadii xaqa u lahayd inay fuliso iyo fitan ka weyn inay ka dhashaan aamin laga yahay in la joogo wey taasi waa shuruudda cidda fulinaysa laakiin liwaadka xukunkiisu hadday qofkii ku cadaato ama u qirtaa markhaatiya loo helo mujarad dacwa iyo ku sheegasho keliya maahane shuruudeedii la mariyaay xukunkiisu dil waaye masaa'ilka toddobaad sideedaad baan leehay wuxuuna weydiinayaa caruurta luntay in masaajidda laga naadiye laga baafiyo diintu maxay ka qabtaa dabcan su-aasha waxaa keenaya baadida xoolaha masaajidda in laga baafiya lama ogola nabigeennaana diiday sala allahu aleyh wasalam oo qofkii baadi ka baafinaya masaajidkaad aragtaan ilaahay kuma siiya dhaha masaajiddu xoole in laga baafiya looma dhisin sidaasaa nabigeenna ka sugan sala alla alay wasalam masaajidda haddaba dadka qofka lumay ma wuxuu la xukun yahay xoolaha baadidooda halkaa masale khilaaf ku jiro oy fuqahadeennu ku kala aragti duwan yihiin aniga waxaa ila saxan in baadida laga hadlay xadiidtu ay ka hadleen ay tahay baadida xoolaha oo dadku ayna soo gelaynin curfiga carabta iyo isticmaalkoodiina qofka lumay baadi looma isticmaali jirin axaadiida nusuusta intaan arkayna intaan ka xasuusto baadida ay ka hadlayaan iyo ereygaa baadida waxa loo isticmaalayaay ma aha dadka ee xoolaha wey saas darteed maadaama qofka baahidiisii laga naadiyo masaajidda isagii laftiisii lumitaankiisu xukunkii nahyiga ma soo gelayee ibaaxadii iyo banaanaanshihii asalka ahaa inuu ku baaqi noqonaya qowlkaa baa aniga ee xoog badan oo ila raajixsan saliilka sagaalaad wuxuu leeyahay sakada geela waxaa a ah xoolaha noollood iyo arigee inta la qiimeeya lacag ma lagu bixin karaa jawaabta asalku waa maya xooluhu sideedoo markii maal laga sakaynayo asal ahaan sakada waxaa iska leh dadka masaakiinta ee mudan ee baahan ee maalku halka uu jooga jooga xoolaha nooli dad xoola dhaqata ay dhex joogaan dadka xoola dhaqatadaee aagga ka dhow intooda mudan ee masaakiin iyo dad baahani ay ku jiraan ayaa maalkan fiirsanaya oo sakadiisana mudan saas asalkeeda loogu talagalay dadka lacagta ku ganacsadana lacagaha dadka ka agadhow baa sakadooda la siiyaa dadka xoolaha nool lehna xoolaha nool dadka ka aga dhow baa sakadooda la siiya tukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim markay saxaabada qaar ka mida ku fasireen halkii laga qaaday baa lagu bixinayaa eeriyada iyo deegaankii laga qaaday mar hadday sidaas tahay xoolaha nool asalku waa in lagu bixiyaa xoolo nool laakiin hadday cudurtooday suurageli weydo oo qofku xoolihii sakada inuu ka bixiyo ay noqoto xoolihiina ayna suuragal u ahayn inuu haleelaayay xilliga daruuraadku beddelka wixii suuragalaa la qaataa waajibka shariicaduna hadba awooddii iyo intii qadarkii la karo ayaa waajiba saailka tobnaad wuxuu leeyahay waa qof dumara ninkaygii baan ku idhi bay leedahay waxaad iga tahay aabbahay oo kaleeto markii dambaani fur idhina adigaaba isfuray buu yidhi waana ka xijaabtaa arintaa maxaan sameeyaa arintaasi dihaarkii sharcigaa maaha dihaarka hooyadii baad iga tahay aabahay baad iga tahay walaalka iyo walaashay baad iga tahay waa marka ninku yidhaahday axkaamtaasu dhalataa haweenku iyagu sayna dalaaqa wax u furi karin oon dalqadda gacantooda ugu jirin dihaarkuna gacantooda kuma jiro dihaarkuna wax badan axkaamta talaaqu qaybo badan la wadaagaa mar hadday sidaas tahay qoyskii xaaraanka ma kala aha ninkana inuu furo waajibku maaha ninku hadduu sidaa furiin u qaatayna oo adaa isfurayba uu ku yirina furniin maaha kadib gabadhuna maxaa laga rabaa xukumkeedu xukumkii kafaaratu yamiinka waaye xukmulkafaara wey waxay lamid tahay dee xaaraan baad iga tahay taxriimkana waxaa sax ah raajixila aniga in xukmu kafaarat alyamiin uu qaadanayo sida daahiru qowlihi tacaala yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu lak tabtagii mardaata aswaajika wallahu gafuuru raxiim qad farada allaahu taxillata aymaanikum xaaraan buu iga yahaydii taxriimkiibaa aymaan laga dhigay dhaar kafaaratulyamiin toban miskiin hal mar la qoodiyo ama waxay dharay ku tukan karaanoo cawro u asturaya loo gado ama haddii intaa dhaqaalahaan aan la awoodin saddex maalmood la soomo gabadhu ha samayso saalka ko iyo tobnaad wuxuu weydiinayaa waxaan leey wuxuu yidhi waxaan jooga waddanka kenya kaarka caafimaadka caymiska ee n i f la yidhaahdo diintu maxay ka qabtaa jawaabtu waa bannaan yahay hay-adda caafimaadku hay-ad dowladdu leedahay dadka in lagu taakuleeyo lagu dhaqaaleeyan isugu dardaran loogu talagalay hay-ad ganacsi iyo business u samaysan maaha saas darteed waa ta'miinka iyo caymiska iskaashatada oo kaleeta ehe wuu bannaan yahay nooca tacaawuniga ama ijtimaaciga iyo la yidhaahdo wey saylka labayo tobnaad wuxuu weydiinayaa oo uu leeyahay kii hore kii kow iyo tobnaad hadduu ahaa kan wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa magaalada muqdisho jaamacadaha ka jiruu su-aal ka weydiinaya wuxuu leeyahay ardayda waxaa laga qaadaa lacag lacagtii haddaad wakhtigii lasoo daahdo ganaax baa la isa saaraa tusaale ahaan wuxuu leeyahay shan boqol hadday ahayd semistarkii ood kala soo daahdaay shan boqol iyo konton baa lagaaga dhigayaa haddaad weydiisana waxaa leeyahay waad la soo daahday markaad jaamacadda dalbanaysayna heshiiskaa waad ogeed arrintu sidaa inay tahay marka lacagtaa ganaaxa ah maxay diintu ka qabtaa masalada ganaaxahi hadduu qofku waqtigii laysku ogaa ku bixin waayo cudurdaar sharcigana uu yeelan waayo in la ganaaxa way bannaan tahay laakiin jaamacaddu inay qaadato ma bannaana si qofkan loogu kallifo oo loogu qasbo inuu xaqii uu dadka kula heshiiyey iska bixiya waa la ganaaxi karaa cuquubaadka iyo ganaaxuna waxay marday ciqaab tahay waa matlul khaniyi waaye qof wax haysto oo warwareejiyey in wax laga sheego iyo in la ciqaabo way bannaan tahay baa nabiga ka sugan sal alla alay wasalam marda yuxilu cirdahu waa cuquubatahu tahay cuquubada la ciqaabayo ganax bay noqon kartaa dhaqaalaha ganaxa dhaqaalahana qof xoola wakhtigoodii ku bixin waayey oo laga lagu qasbayo in xoola lagu ganaaxana nabigana al slam waa kii zakada lahaa qofkii bixin waaya fa ina aakhiduuha wa shatra maalih casmata min casamaati rabbina cuquubaduna maal iyo dhaqaalo way noqon kartaa saa darteed ganaaxu halkaasuu ka imanaya qofkii waa la ganaaxi karaa laakiin waxaa ganaaxa ka soo baxaya jaamacaddu hadday qaadata ribo waay waayo masaladu ganaax ma noqone wakhtigii uu dib dhigay oo lacag ku korodhay bay noqonaysaa ganaaxaasi waxaa loogu talagalaa sanduuq khayri ah oo dadka baahan iyo masaakiintiya lagu bixiyo jaamacadduna magac iyo maamuus ayna ka raadinaynin waa sida islaamic bankiyada islaamiga lagu sameeyo iyo fataawada culimmadu ay ka yidhaahdeen sahiilka saddex iyo tobnaad wuxuu ina weydiinayaa su-aala hooyaday waxay degan tahay wir dhul dowladeed waxayna ka samaysatay ganacsi oo lacag badan baa ka soo gasha marka muxuu noqonayaa xukunkeedu maadaama dhulayna lahayn ku ganacsanayso dhulka qofku uusan lahaynee hantida guuda inuu dhisto iyo idan la-aan inuu ku ganacsada midna ma bannaana allaahuma inay qofkii daruuro ay qabsato ay hantida caamka u bannaanaan lahayd maahane haddiise ay dhacdo inuu ku ganacsado wuxuu iska bixinayaa ujratulmithli iyada oo kale wixii lagu kirayn lahaa bay tahay inuu danta guud iyo dowladda u shubo hadday dhacdo sidaa soomaaliya oo kaleeti iyo waddanka hantidii guud iyo dhulka guud in la dhiso dhulkana dowladdaa iska leh dhismahana qofkaa iska leh gaar ahaan haddiiba dhacda soomaaliya oo kaleo dowlad wax kala hagaysa ama dhul iyo xuquuq dadkii u ilaalinaysa aanay jirin marka laba khiyaar labadaba waa lagu heshiin karaa in dhulkii la qiimeeyo qiimihiisiina dowladda loo celiyo dadkuna saa dhulkii ay ku yeeshaan oo sanduuqiiyo hantidii guud ay ku noqdo dhulkii qiimihiisii iyo inta dhismihii la qiimeeyo in dhismihii qiimihiisii qofkii loo celiyo dowladduna sidaa dhismihii ay kula wareegto iyo dhulkiiba ku wada yeelato waxaan ku talin lahaa gaar ahaan soomaaliya oo muddo dheer aanay dowlad ka jirin dadkuna dhul iyo dhismaba ay u baahnaayeen in labadaa kii fudud la sameeyo si guud ama xaalad walbaba gaarkeeda inta loo qiimeeyo ama dowladda dhulka qiimihiisa loo celiyo ama dowladdu dadka dhismaha qiimihiisi ay u celiso arrintaasina waxay ka dhigan tahay inaan hantidii gudna cid gaar u dhunsanin hantidii gaarka dadka ay u lahaayeen ee danta iyo duruuftu keentayna aan si bilaasha loo duminin saliilka afar iyo tobnaad wuxuuna weydiinayaa akawmu bangi ku leeyahay lacag buu dhigtaa lacag baa soo fuusha oo loogu soo daraa lacagtaa maxaan ka sameeyaa buu leeyahy dabcan akownadan caadiga isaga socda bangiyadu lacag bay ku soo daraan lacagahana badanaa ribo wey lacagtaa ribada ah ee qofkaa lagu soo daray inuu ka qaado oo masaakiinta iyo dadka baahan siyaa u bannaan mar waliba hadduu akawnkii lahaanayo hadday ku sii jirto marka dambe badato naf iyo shaydaan baa la xiriiro inuu ka maarmi waayo oo naftu diidaa laga yaabaa oo ama ay si ugu lunto uun isagoo ay ama duruuf maraya saa darteed qofkaasoo kale wuxuu same waxaa sameeyaa qadarka aad ku aragtay xisaabta inay ku soo dhacday baa inta la saara ama jeebkaaga laga bixiyo iyadoo t n a tahay lagu talagelayo baa danta guud iyo inta baahan lagu bixiyayoo la siiya sariilka shan iyo tobnaad waa isla bangiyada wuxuu leeyay bangi baan tegey muraabaxaan rabay inaan dalbado heshiiska la yidhaahdo waraaq baa la isoo siiyey shuruudo ku qoran yihiin laba shardi baan ka shakiyay oo mugdi iga galay mid wuxuu leeyahy waa inaad kawn furataa oo muddo dhaqdhaqaaqaa soddon maalmood dhaqdhaqaaqiisa la eegaa ta kalena waxaa la yidhi waa inaad toban doolar bixisaa oo khidmadda la qabanaya iyo shaqada la qabanaya ku saabsan arrintaasuu rabaa diintu maxay ka qabtaa arrintaa labadaa midna dhib ma laha inaad akawn furatahay waxaa la eegayaa xoolaa deyn ku qaadan doontaa dhaqdhaqaaqa waxa kusoo soo galaya waxa kaa baxa qof awood dhaqaale u leh ma tahay oo iska bixin karaa lagugu qiimaynaya xoolana lagaama qaadanayo qofkana xoolahaaga gaarka iyo inaad bixin karta ma waa arin ay u bannaan bankigu inuu ku xaqiijiyo inaad awood leedahay inaad iska bixiso markii dakhliga kusoo gala la eego shardiga labaadi haddii tobanka doolari tahay kharashaad baa baxaya markii arrintan la sameynayo adigaa badeecad deyn ku gadanaya fayl baa la furaya qof baa ka shaqaynaya korontaa ku baxaysa waraaqaa la daabacayaa intaasoo dhan waxaa laga yaabaa telefoonna in la diraa dhici karta qofkaa shaqaynayana bilaash maaha intaa kalena kharash maaha kharash la-aan maaha haddii kharashkii dhacdo kasta gaar looma qiimeyn karee inta laysku soo celceliyey isku celceliska intaa ay noqoto oo wixii baxayay tahay dhibaato ma laha waa la dhiibi karaa hadday hadhow iyagu wax qariyaan ay ku hoosgeliyaanna aduu dembi kuma lihid wixii ay ka been sheegaan iyagaa dembigeeda iska leh sariirka lix iyo tobnaad wuxuu leeyahay dumarku markay uur leeyihiin ay bisha sagaalaad gaaraan way ducaystaan magac kastaba ha loo bixiyo marka diintu ama madax shub ha la yidhaahdo ama wax kale ma bidca masaladaasi hadba xaaladda ay tahay iyo qofku wuxuu kaga talagashan yahay bay ku xiranta guud ahaan qofku markuu xaalad dareemayo inuu sadaqa la baxo iyo inuu ducaysto iyo dadka ii duceeya inuu yidhaahdo intaba asal ahaan way bannaantah haddii uun gabadhu markay fool maraysana xaalad adagoo geeriya nolol u dhexaysay maraan xamalat ummuhu kurhan oo wadacathu kurhan markay uur ku hasidayna dhibbuu ku ahaa <coughs> dhalmadeediina dhalmadii ilmahana dhib badan bay kala kulantay in ilaahay dhibkaa u fududeeyo hadday isaga ducaysto qofku ama sideed ha ku aado ama toddoba ha ku aado ama sagaal ha ku aado ama lixda ha ku aado ama tan xilligay dooniba ha ku aadee inuu qofku ducaysto ilaahay barya dad duceeya dhaho <clears throat> ama sadaqo la baxay way banaanta laakiin waxaa laga yaabaa inuu dhib ka yimaado haddii wax kale ka dhasho oo la yiraahdo haddaad sadaqadaa bixin weydo ama xilligaa ducaysan weydo ama sagaalaysigii iyo madaxa shubkii aad ka tagto balaayaa kugu dhici hadday caqiide sidaasa ku salaysan tahay arrintaasi ma bannaana inaan la ducaysan karin ma ahane waxaanay duco keliya maahee waxay dheer tahay caqiidea ka dambaysa oo wax gaara inay tahay baa loo rumaysan yahay dee wixii gaara markii saa loogu rumaynayana inuu sharciga sal ku leeyahay bay u baahan tahay wixii balaaya ay ka dhici iyo wixii aafa ay ka dhici iyo wixii inkaar iyo cuqubo ay kugu dhici in daliil sharciga ah loo baahan yahay oo ilaahay qadarkiisa waxyaabaha inuu ku xiray ay tahay bay u baahanaysa haddii caqiida saasa ka dambaysa waa khaldantao ma banaana haddii kale waqtiga ducaysta waa banaanta su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyahay qofkani walaalkay ma tukado habeenkiina wuu qarwaa masas isagoo qaninayaanbuu ku riyoodaa wuu qaylayaayo wuu soo boodaa ma miirsaday ilaa uu nalka shido deriskuna waa ku kacaan qofkaas maxaan ka samaynaa de qofkaas marka koodato allaha soo hanuuniyo qofaan salaadba tukanini adkaartii kale la akhrisanaye hurdada iyo seexashada iyo shayaadiinta laysaga xijaabayeyna waxaan filayaa inay kasii fog tahay qof salaadkii faradkaaba dayacay qofkaa waxaanuun dhihi lahayn ilaahay hau toobad keeno salaadda ha tukado adkaarta la akhristo iyo habeenkii iyo maalintii iyo marka la seexanayo ha ku dadaalo qur-aanka iyo dikriga ilaahayna ha isku akhriyo hana lagu akhriyo riyaduna waa saddex qayboodoo tanoo kale waa min ashayaatiini waay ta wanaagsanna waxaa weeye waa min allaahi tan xunna waa min ashayaatiini qaybta saddexaadina waxaad maalintii ku jirtay habeenkii maskaxdaadu dib u soo celiyay cajalka way tani waa mina shayaadiini shayaadiinta ilaah uga cararo oo ka magan galo haddii wuxuu shayaadiinta isaga xijaabi lahaa ee isaga celin lahaa ee adkaarta iyo toosnaanta hana sameeyo baan kula talin lahayn toddobiyo tobankaas su-aalood ayay maanta xalaqadeennu ahaanaysaa intaan xalaqada afar iyo tobnaad isaga imanayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu